laba kun iyo afar boqol iyo afartan afartan iyo kow wakhtiga aynu haysannaana wuu kooban yahay sidaa daraaddeed waxaa in sha allahu tacaala aynu ku socon doonaa calaa janaaxi surca waxa markaa kitaabkani uu ku saabsan yahay waa cilmu اlkhilaaf ama alkhilaaf alcaali cilmu اlkhilaaf oo loogala jeedo fuqahadii ummadda islaamku waxyaalihii ay ku kala aragti duwanaayeen masaa'isha furuucda ah furuucu ddiin ee fiqhiga ah <clears throat> iyada oo ay arrintu u khuduucayso ijtihaadkoodii iyo adhaantoodiiyo fahmyadooda oo kala duwanaa iyo mararka qaarkood nusuusta soo aroortay oo e, laga yaabo in wax markaa tacaarud u egi uu ka dhex muuqdo kadibna ay tarjiix u baahato ama ay dhici karto in caalimka nusuusta qaar gaadho qaarna aanay soo gaadhin ama ay dhici karto mas'aladu inaan mansuusba aanay ahayn oo nas gaar ku soo arooray aanu jirin kadibna ay markaa fuqahada islaamku ku kala aragti duwanaadaan halka la ilxaaqinayo ama la haleeshiinayo cilmigan fiqhigu gebi ahaa guud ahaanba dee wuxuu hoos tegayaa cilmigii shareecada oo fadligii iyo qiimihii uu lahaa cilmiga shareecadu wuu leeyahay fadli sii gaarana waa uu leeyahay oo dee waxa weeye waa fahankii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sida gaarkaa ah oo u tilmaamo ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu wa ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih qof fiqi xambaarsan baa jiri kara oo cilmigii fiqiga halkii lagala baxayay waa axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aankii xifdisan laakiin aan faqiih ahayn ama wax uga baxsan yihiin oo fiqhi leh laakiin cidda uu usii gudbinayaa ay uga fiqhi iyo faham badan tahay sidaa daraaddeed mansilo weyn ayuu cilmigan fiqhigu uu ku leeyahay culumta shareicada dhexdeed imaamkii la odhanaya ibnuljawsi alxambali raximah allahu tacaala kitaabkiisan sayd lkhaair ee tajaaribtiisii iyo uu ku ururiyey waayo aragnimadiisii ku saabsanayd dalabulcilmiga iyo noloshan adduunyada iyo waxyaalaha khuseey ayaa waxa uu yidhi qad culima qisaru lcumr wa kasratu اlcilm waxaa la ogsoonaaday waktigu ama cumriga qofku inuu gaaban yahay oo dadka waayo araggii ay garanayaan cilmiguna uu badan yahay haddaba wuxuu la hadlayaa qofkii aalibulcilmiga ahaa qaabka uu wax u baranayo wuxuu yidhi fayabtadi'u bilqur'aani wa xifdih wayanduru fi tafsiirihi nadaran mutawasita laa yakfaa alayhi bidalika minhu shay qofku qur-aanka xifdintiisa ha bilaabo lafdigiisa inuu saxo xifdiyo macnihiisana uu fahmo ilaa heer markaa dhexdhexaada uu ka gaadhay oo aan markaa alfaadii qur'aanka iyo aayadaha markaa maqsuudkeedii guud aanay waxba ka qarsoonaanin wain saxa lahu qiraa'aة اlqiraa'aati الsabci waashyaau min الnaxwi wa kutubi اllugati wاbtada'a biusuuli اlxadiiثi min xayثu الnaqli kaالصixaaxi wاlmasaanidi wالsunan ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فلينظر في أصول ذلك هذا يسورده إنه inuu qiraa'aadkii qur'aanka barto iyo naxwihii iyo kutubtii luqada iyo usuushii xadiidka xaggii naqliga kutubtii lagu soo naqliyey axaadiista lagu soo wariyey sida umahatusitiya kuwii lamidkaa saxiixda iyo masaanid iyo sunanta uu cabiray iyo sidoo kale inuu cilmulxadiid wixii ku tacalluqayey ma culuumulxadiid wixii la odhanayey rijaashiiyo wixii midka ahaa iyagana inuu wax ka barta hadday u suuro gasho falyandur fii usuuli daalika buu yidhi intaa iyagana usuusha laga maarmaanka saaska hoose ee uu markaa waxa weyaan maqaasideedii ku fahmayo ha eega buu yidhi walyandur fi tawaariikh liyacrifa maa laa yustagnaa canhu ka nasabi rasuuli sala allahu alayhi wala alih wasalam waaqaaribihi waaswaajihi wamaa jara lah taariikhdana waxa ka ogsoonaado buu yidhi inta aan laga maarmaynin ee uu ku baranayo waxyaalaha daruuriyaadkaa sida nasabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqaaribtiisi iyo xaasaskiisi iyo awlaaddiisi wixii la midka ahaa iyo wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinkii soo maray inahaa markuu isla helo uma liyuqbil cala alfiqhi buu yidhi wuxuu intaa ka dambeeya fiqiga ha qaabila buu yidhi oo xagga fiqiga ha u jihaysto فلينظر في المذهب lmadhabi wاlkhilaaf ha barto madhabka iyo khilaafka madhabku waa madhabkiisii ama de beledkiisa lagaga dhaqmaayey ee uu baranayey ee uu marka hore dee ku tafaquhayey maarata sallaankiila xagga hoosaa laga soo qabsadaa madhabkii markaa waxa weeyaan ha barto haddana khilaafkii oo yacni waxa weeyaan madaahibtii kala duduwaneed waxyaalihii ay ku kala aragti duwanaayeen ahaa iyadana waa markuu markaa soo taahulay ahl u noqon karo inuu ikhtilaafuculamaaga xambaari karo xamili karo weliba wuxuu ihi waliyakun ictimaaduhu calaa masaa'il اlkhilaaf masaaisha la isku khilaafsan yahay aad ictimaad ha u saaro waxa weyaan iyada markaa waxa weyaan aad ha u tixgeliyo aad ha u cuskado oo ha maarata waxa weyaan wakti ha siiyo falyandur fi اlmas'alati wama taxtawi calayh ha eego masalada iyo waxaa ku guda jira fayatlubhu min madaani oo ha ka raadiyo meelihii loogu talagalay ka tafsiiri aayati sida tafsiir aayadeed hadii khilaafkii uu salka ku hayo aayadda fasirkeedii wa xadiiin xadii haddii markaa uu salka ku hayo wa kalimati luqatin erey carabiya sidii loo macnaynaya iyo waxa uu markaa luqada keensado haddii uu salka ku hayo mid walba boosaskiisii meeshiisii ha u raado kutubtii tafsiirka ha u raadsado kutubtii xadiidka ha u raadsado ha raajico waqti ha geliyo wayatashaagal biusuuli اlfiqhi wa ha isku mashquuliyo buu leeyahay usuululfiqhiga cilmigii la odhanayey ee asalka u ahaa qaabka loo tafaquhayo iyo faraa'idii iyo dhaxalkii iyagana waqtihaa siiye buuli walyaclam ana alfiqha calayhi madaaru lculuum ha ogaada buu yidhi culumta shareecadu halkay ku dul wareegaysaa inay cilmigaa fiqhiga tahay oo yacni haddii qofku uu fiqhiga sidiisa u barto tafsiirkiina wax badan oo ka mida waa uu baranaya aayaatulaxkaamka tafsiirkeedii waxyaalahi o dhan intii maarata xool la cuskanayay axaadiistii saas kale luqadii saas kale marba meel buu kula gelayaa wuxuu markaa uu yidhi cilmigii usuul lcaqaa'id iyadana waxyaalaha ugu muhiimsanha ka barta buu yidhi fain ittasaca azamaanu litasayudi min alcilmi haddii wakti uu soo haro uu markaa cilmiga ku sii talax tegi karo oo maarata hoos u sii geli karo falyakun min alfiqhi fainahu lanfac ka uu ku sii xeel dheeraanayo ee uu aad u sii baranayaa ha noqdo cilmiga fiqhiga maxaa yeelay isaga ayaa ugu waxtar badan marka la eego xaggii nolosha iyo saamaynta uu ku leeyahay mar kale oo arrinkaa uu ka hadlayey wuxuu yidhi alfiqhu afdalu lculuum culuumta isagu markaa dee cilmulxadiidkana baac buu ku lahaa culuumta shareecada qiraa'aadka tawaariikhda waxba baac buu ku lahaa wuxuu leeyahy alfiqhu afdal اlculuum culuumta ka ugu fadli badan ugu maarata waxa weyaan qiimaha badan xagga saamaynta noloshaa laga hadlaya uu ku leeyahay weey bu wa acdamu daliilin calaa fadiilati shayin nadaruu ilaa amaratihi shayga wax fadligiisa tusiya daliilka ugu culusi waa in la eego amaradiisa iyo midhaha ka imanaya man tamala amaraa alfiqhi calima anahu afdal lculuum qofka fiqiga eega amaradiisu wuxuu ogaanayaa inuu culumta ugu fadli badan yahay faina arbaaba almadaahibi faaquu bilfiqhi alkhalaa'iqa abada wain kaana fii zamani axadihim man huwa aclamu minhu bilqur'aani aw bilxadiidi aw billuga a'immada afarta ah ee alaima alarbaca la yidhaahdo ee asxaabuulmadaahibka ah khalqigii kale iyo maaragta culamadii kale waxay kaga saro mareen oo al-a'ima alarbaca ay ku noqdeen oo ummaddii islaamka ee sunniga ahayd meesha ay joogtaba ay afartaa mid maaragtay waxaweyaan u haysataa waxa weeyi waa fiqiga iyadoo la helayay mid walba wakhtigiisii fanniyo kale cid kaga hormarsan laakiin fiqhiga ayay ummadda kaga hormareen taasaa markaa iyagu ay al alarbaca oo ummaddu ay ku daba feeshan tahay ay u noqdeen wactabir haada biahli zamaanina buu yidhi bal hadda wakhtigeennan dadka nool iyadana ugaba qiyaas qaada buu yidhi wakhtigiisii buu sheegayaa ibnujawsi waa qadiim shan boqol iyo shan iyo sagaashankii hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu geeriyooday yacni waa wakti iminka sagaal boqol oo sano dhadhow ama siddeed boqol iyo konton sano laga joogo wuxuu yihi fainaka tara shaaba yacrifu masaa'il alkhilaafi alظaahira fayastagni wayacrifu min xukmi اllahi tacala fi اlxawaadisi maa laa yacrifuhu nixriiru min baaqi اlculamaa waxaad arki mid dhalinyaro ah oo cilmigii fiqiga si fiican u bartay ilaa cilmu lkhilaafkii oo masaa-ishii daahirka ahayd fahmay oo isku filan oo axkaamtii shareecada ka ogsoon wax aanu caalim nixriira oo marka waxa weeyaan funuunta kale ku takhasusay aanu ka aqoonin wakam ra'aynaa mubarizan fii cilmi اlqur'aani aw fi اlxadiidi aw fi اtafsiir aw fi lugati laa yacrifu maca ashaykuukati mucdama axkaami اsharc maxaan wax badan aragnay buu leeyahay qof mubaris ku ah heer sare ka gaadhay culuum lqur'aanka qiraa'aadkiisiiyo wixii la midka ahaa ama xadiidka ama tafsiirka ama luqada ku sarreeyo heer sare ka gaadhay haddana axkaamtii shareecada badankeeda aan waxba ka garanay isagoo maca shaykuuka isagoo da'na watigaan wakhtigaa jooga warubamaa jahila cilma maa yanwiihi fii salaati salaadiisa qaabka uu wax u niyoonayaba xataa in aanu aqoon badan u lahayn ayaaba laga yaabaa buu yidhi culumtii kalena waa uu ku horeeya saasuu markaa ibnuljawsi raximah llahu tacaala u yidhi alfiqhu afdal lculum haddaba fiqhiga halkan aynu ku diraasayna waa fiqhu lkhilaaf ibnuljawsina waa ka inoo dirayayna yidhi tashaaqulkaaga ugu badani isaga ha noqdo dabcan waa markii aad heer aad xamili karto khilaafka aada soo gaadho oo madaarigta axkaamta iyo ma'aakhidda culammada iyo halka ay wax kala baxayaan iyo waxay leeyihiin iyo qaabkay wax xujaysanayaan aad fahmi karto waayo haddii kale sida eh, ibn abi zayd alqirawani iyo kayrkiiba ay yidhaahdeen naqlul iyo hazaali iyo kayrkiiba in qofka mubtadi ah madaahibta loo soo naqliyo khilaafka loo soo naqliya way dhibaysaa akara mima tanfacu intay anfacayso in ka badan iyay dhibaysaa oo wixii tashatutna way ku ridaysaa oo way ku baahinaysaa cilmigii dhinac kalena xaggii tadayunka ilan isagii aqoon awood uu bal hadda xujajtii ku fahmo oo iyo usuul uu maarata qawaacid uu wax ku kala tarjiixin kara ma laha marka in baabulhawa uu ku furmo oo meel walba hebel baa baneeyey intuu yidhahdo iska raaco halkaana kaasaa baneeyey baa la yidhi iska raaco taasaa markaa dhici karta qofka markaa cilmulkhilaafki loo diraasaynayaa waa qofkii fahmi karaya ma'aakhidan iyo kaa maxaa ku soo arooraya maxaa lagu bushin karaa maaragtay wax weeyaan cilmigii usuulka wax fiican ka haysta qofka noocaasa wey haddaba qofku markuu darajadaa gaaro inuu cilmulkhilaaf ka bartaa daruuri iyo muhim bay u tahay saas daraaddeed jaamicu bayaan ilcilmi wa fadlihi libni cabdilbar raximah allahu tacaala wuxuu soo arooriyey aaahaar dhowr ah oo tilmaamaysa cidda ummadda u fadwoon kartaa in ay tahay uun cidda cilmulkhilaafka taqaana ee waxa la isku khilaafiya waxa lagu ijmaacsan yahay kala ogsoon wuxuu yidhi qataade ayaa waxa uu ka soo wariyey inuu yihi man lam yacrif اlاkhtilaafa lam yashama raa'ixaة اlfiqhi bianfi qofkan cilmiga khilaafka barani oo madaahibta aan barani oon ogayn waxyaalaha laysu khilaafsan yahay fiqiga ma urin buuri inuu qalbigiisa u daadego o maarata waxaweyn qalbigiisa fiqigu dega iska daaye xataa sanka uma soo marin oo maba ursanin ardaygii qataadee saciid ibn abi caruuba isagana waxa uu ka wariyey inuu yihi man lam yasmac اlikhtilaafa falaa tacuduuhu caalima qofka aan cilmulkhilaafka baranin ikhtilaaf fuqahaaga aan waxba ka aqoon oo aanay u baxsanayn caalima ku sheegin taabicigii caطa ahaa isagana wuxuu ka wariyey inuu yihi laa yenbagii liaxadi an yuftiya الnaasa xataa yakuuna caalima biاkhtilaafi الnaas qofna uma habboona inuu dadka u fadwoodo masaajisha diinta uga jawaabo ilaa iyo uu aqoon u leeyahay waxa ay dadku isku khilaafsan yihiin fain lam yakun kadalika radda min alcilmi maa huwa awsaqu min aladii fii yadih haddaanu cilmulkhilaafku waxba ka ogeyn waxaa laga yaabaa inuu radiyo oo uu inkiro cilmi looga kalsooni badan yahay oo ka culus oo ka adag oo ka muhiimsan ka uu isagu hayo qowlka uu isagu hayo qowl ka iqo badan oo ka miisaan culus inuu radiye ayaa laga yaabaa sidoo kale ayuba sakhtiyaani isagana wuxuu ka wariyay inuu yidhi ajsaru nnaasi cala alfuti aqaluhum cilman biikhtilaafi alculamaa dadka kuwooda ugu dhiiran inay fadwoodaan waa kuwooda ugu aqoon daran iskhilaafka culamadu ay iskhilaafeen marka in yarba u baxsan intii uu la boodaya uu la degdegsan maarata waxa wey ku degdegaya ma oga waxyaalo kale inay jiraan aqwaal kale inay jirto ma'aakhid ay leedahay madaarig ay leedahay adilo iyo xujaj ay haysato ixtimaalaad meesha jiraan wixii uma baxsanaa in yarbaa u waxa weeyaan bidhaamaysa intaasuu markaa ku dilaacinaya isaga laakiin caalimkan kale wuxuu arkaya haddii sidaa la yidhaha taasaa soo arooreysa taa haddii la yidhaha taasaa soo arooraysa halkaana ishkaalkaasaa ku jira wax badan baa isku miisaamayaayoo markaa waa joogsanaya laa yajsuru walaa yajru cala alfatwa inuu fadwoodo kuma dhiiranaanayo saasuu leeya ayuuba sakhtiyaan calaa kulli xaal aahaartu way badan tahay tusinaysa cilmulkhilaafku sida uu muhim u yahay waxaan ku soo afmeeraynaa intaasi alimaamu nawowi raximah llahu tacaala fii muqadimati اlmajmuuc hadal uu yidhi oo cilmulkhilaafka iyo ahamiyadiisa ku saabsan wuxuu hi iclam ana macrifata madaahib الsalafi biadilatiha min ahami maa yaxtaaju ilay min ahami maa yuxtaaju ilayh waxaad ogaataa madaahibta salafka in la barto iyo adiladeedu waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee loo baahi badan yahay lianna ikhtilaafahum fi lfuruuci raxma wabidikri madaahibiha biadilatiha yacrifu lmutamakinu lmadaahiba calaa wajhiha iskhilaafka culimmadu ay iskhilaafeen nooc naxariisa baa ku jirta oo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood tashdiid aanay xamili karayn qowl uu qabay in ay markaa waxa weeyaan kaga badbaadaan oo dad gabadh iska soo dawaaftay iyadiyo hadduu doono timaheedii wax ka muuqdaan ama luqunteedii wax ka muuqdaan ama gacanteedii muuqato iska soo dawaaftay oo dawaafkeedi iyo wxeed iyo xajkiiba soo dhamaysta marka halka kusoo laabato dhiro kusoo laabato wadaad shaaficiyu arko oo ay tirahdo intaan anigu maanigaa qariyeyba dabeetana uu ku yidhaahdo dawaafkaagii waxba kama jiraan sacyigiina waxba kama jiraan xajkaagii waxa weya halkan ka noqo ilaa aad noqoto mooyaane waa rukniyo muxuu ahaaye dhiig iyo wax lagu kabayaana ma jiraan arkaan weyn safar kale ayaa ku horan iyo inaad dhaqaajiso oo aad markaa waxa weeyaan halkii qabato saa samayso caynkaas weliba haddii de maaragtay waxa weeyaan ay cumro iyo ay u xidhnaydna hawsha si sii adkaanaysaa oo iyadoo cumradii u xidhan tahay hadday inta cimro sii xidhatay sidaa sabaysay macnaheedu cimradii ma asixin laakiin awaafkii way bilowday marka waxa weeyaan xaj ma soo dhexgelin karto ixraamka dambe xajka ay xarmatay waxba ka jiri maayaan cimradeedii hore kamay faaruqin xajna ma soo dhexgelin karto oo awaafkii way bilowday markii hore ina iskaba waxaa laga yaabaa dee waxa weeye asturnayd laakiin dhexdii markii ay maraysa ay wax ka faydmeen hawl badan baa markaa ka imanaysa xajkaagiiba ma asixin baa iman kara laakiin markaa fiirfiiriso in madaahibtii qaarkood wax fududaynayo caynkanoo sidanoo gabadhan iska jaahilo tahay wixiina masalo ijtihaadiya ay tahay ee masale mansuusahoo nusuus waadixahoo aan meel laga mara aan lahayn ay tahay ilaahiyada ilahay isu daynaysa madaahib kalena waa jirtaa ikhtilaafuhum fi lfuruuci raxma ikhtilaafkooda ay furuucda isku khilaafeen waa iska raxmad baad odhanaysaa bal imaamu maalig iyo waxbaa jire iska de waxaad leeda ilaahay subxana watacala taa ha kuu aqbalo saasaad odhanaysa marka saasuu le lianna ikhtilaafahum fi lfuruuci raxma wabidikri madaahibihim biadilatiha yacrifu lmutamakinu lmadaahiba calaa wajhiha marka uu markaa waxa weye adiladeedii madaahibtoodii la sheego ee adiladeediina la sheego qofkii mutamakinka ahaa ee ahal ahaa inuu wax kala tarjiixiyo wuxuu fahmayaa madhab walba laynka uu marayo wاraajixa min almarjuux maxaa rajaxan iyo maxaa laga rajaxan yahay ayuu kala fahmaya wayatadixu lahu waligayrihi lmushkilaat arrimo markaa mushkilaad ahaayoo fahamkeedu u adkaa ayaa u caddaanaysa markuusaa u fahmo watadharu alfawaa'id alnafiisaat wayatadarabu naadiru fiiha bisu'aali wاljawaab wayaftaxu dihnahu ويتميز عند ذوي البصائر والألباب ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمولة بظاهرها من المؤولات ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر هذا الكائن تكون فيه الساعة إمامكم وكبياننا يعلمك خلافكم قيمها أوليه haddaba halkan waxaa lagu keeni doonaa insha allahu tacaala masaa'il ahlulcilmigu ay ku kala aragti duwan yihiin masaail ijmaaciyana waa la sheegi doonaa laakiin inta badan ictimaadka cilmulkhilaafku waxa weeyaan masalada ijmaacigaa way sheegaan laakiin waa si ay uga sii tafriiciyaan furuucdeeda markaa la ysku sii khilaafsan yahay iiraadka aan soo aroorinayno khilaafka halkan ku sugan waxa weeyaan waa si uu qofku madaahibtii ahlulcilmiga uu u arko kadibna adiladeedii ugu raadsado kadibna haddana duruqu tarjiixii uu u raadiyo sidaasi ma aha sidii markaa waxa weyaan kutub lmakhaarij iyo kutub lxiyal qaabkii loo alifi jiray aad adoonto ka qaada ahaa ma aha taas ma aha sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad ku aragto mararka qaarkood qowl la sheegay laakiin cid badan oo ku tagtay aanay jirin ama saxaabadii qaar ka kamidaa ku tegey ama taabiciintii mid kamidaa ku tegey ama culamadii ka dambaysay mid kamida ku tegey ama labaa ku tegey saddex baa ku tegey a'imadii islaamku qowl ay markaa ka baydhan oo ay ka weecdeen ah waa qowlka markaa shaadka loo yaqaano ee gooni u socodka ah qowlkaa gooni u socodka ah waa la sheegayaa liyucrafa wa yuxdan si loo gartoo laakiin laysaga ilaaliyo laakiin qowlka laga tegay wuxuu qabaa fi laalib wuxuu qabaa wixii looga tegey waaba laga yaabaa adigu markaad xujadiisa yar eegto inuu aayad quraan haysto inuu xadiis haysto baa dhici kara laakiin ogow a'immadii islaamku qowlkaa waxay uga tegeen buu qabaa culammaduna salafan wa khalafan way ka digi jireen min tatabuci shawaadi waxyaalaha shawaadda ah shawaad alcilm in la raaco ibn cabdilbar baa wuxuu ka soo guurinaya cabdiraxmaan ibni mahdi imaamkii muxadiska ahaa inuu yihi wma acudu axada qad yunsabu ilay wuxuu yihi laa yakunu imaama fi lcilmi man akhada bishaadi min alcilm cilmiga imaam ku noqon maayo iyo cid lagu daydo oo qudwo ah qofka shaadka raaca aqwaasha laga tegay mahjuurkaa iska raaca sidoo kale imaam maalik raximah llahu tacaala leyt ibni sacad baa wuxuu ku qoonsaday inuu culamaa ahli lmadiina uu masaa'il ku khilaafay waxyaalo uu raacay markaasaa leyt ibni sacad raximah llahu tacaala uu u soo jawaabay imaam maalik wuxuu ugu soo jawaabay wamaa acudu axada qad yunsabu ilayhi alcilmu akraha lishawaadi اlfutya walaa ashadda tafdiila liculamaa ahli اlmadiinati aladiina madow walaa aahada lifutyaahum fiima اtafaquu calayhi minii qof cilmi loo nisbeeyo oo aan ku tirinayaa ma jiro inuu iga necab yahay cilmiga shaadkaa iyo fatwada shaadkaa raacitaankeeda fatwada shaadkaa cid caalimahoo iga nacabi inay jirto uma malaynaya buu leeya oo ku tirin maayo culammada reer madiinana waxa weeye cid iiga markaa fadili ogi inay jirto iyadana uma malaynayo igana qaadan og fataawahooda ay isku raaceen markaa wixii culammadu ay isku raacaan in had iyo jeer la qaato ee ay maarata waxa weeyaan sawaad ulumma wixii uu mucdam ulumma wixii uu raacsan yahay in la raaca aad iyo aad bay muhiim u tahay alimaamu dahabi isaga naqligaasan kusoo khatimaynaaye tarjamada awsaaci ee siyar aclaam nubalaaga ayaa wuxuu yidhi naqulu lyowma laa yakaadu yuujadu alxaqu fima اtafaqa a'imaة اlijtihaadi alarbacatu calى khilaafi yacni kuma siganayo kuma dhowaanayo xaqu in laga helo wax a'immadii islaamkii afarta ahaa oo madaahibtii buu sheegayaa madaahibtii afarta ahaa ay khilaafkiisa isku raaceen in markaa waxa weeyaan waxa ay markaa wada khilaafeen inuu xaq noqdo kuma siganayo weli kuma dhowaanayo maca ictiraafinaa biana itifaaqahum calaa mas'alatin laa yakuunu ijmaaca alumma annagoo haddana qirsan israacidda ay masale isku raacaan inaan la odhanayn waa ijmaacu lumma waa ijmacu umma la odhan maayo laakiin wixii khilaafa shaad buu noqonaya shuduud ayuu noqonayaa buu leeyahayo in markaa iyagiyo meel wada maray qowl kale oo ka baxsani uu xaqi iyo sawaabkii yahay waxa weeye uma dhowaanaysa buu yidhi arrintaas arrin dhow ma noqonayso wanahaabu an najzima fi mas'alatin itafaquu calayha biana alxaqa calaa khilaafiha masale ay isku raaceen in xaqu uu khilaafkeeda yahay aad baan uga baqaynaa buu leeyahay alimaam aldahabi raximah llahu tacaala waana maquulada uu qof kasta oo munsif ah oo masaa'isha baxfigeedii xaqa ahaa siiya uu dareemay waxaad laga yaabaa inaad masle marka hore la cararto aayad baabay saaran ayaaba maarata salka ku haysa ama xadii ba slka ku hay lakin culammadii o khilaafsan waxaad leedahay aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxda kii doonaa ku taga qataadaa keligii ku tegey fulaan baa keligii ku tegey maa fi mushkila mushkilad male laakiin waxaa laga yaabaa labaatan sano kadib inaad aragtay wixii culamadu ay arkeen ama soddon sano oo ummaddii aada buuq ku furtay oo muddo laysla qaylinayay oo laysla kadeednaa oo waxa weeyaan ruduuddu ay isdhaafaysa marka dambe haddii ilahay furo waxa laga yaabaa wixii culammadu ay arkeen ee ay uga tegeen inaad markaa waxa weya aragto waana arki doona insha allahu tacala aqwaal fara badanoo markaa shuduud ku jiro oo markaa lasoo naqlin doono insha allahu tacaala intaas muqadimo ahaan ayaynu uga dhigaynaa kadibna waxaynu markaa iska bilaabi doonaa insha allahu tacaala nadmiga muqadimadiisa saan sheegayna dee ka bogan mayno haddaynu isnidhaahno masalo walba xaqeedii siiya laakiin de bixamdillahi tacala kitaabkani wuxuu daba joogaa bidaayat lmujtahid bidaayat lmujtahidna waa kitaab masalo walba adiladeedii iyo niqaashkeedii uu saaran yahay sidaa daraaddeed qofku waa uu uga noqon doonaa inagu wixii markaa aan isleenahay malaha waa yar daruuri in la yar ishaaro un tilmaamayno hal qodob baynu isagana yar ishaaraynaayo aqwaasha culammadu ay ku tegayaan mid bilaa daliilihi ma jiro oo culammadeenna islaamka mid wax iska odhanayaa kuma jiro mid walba waxuunbuu deliishanaya laakiin waxaa uu deliishadayba ama lagu raacaya lagu waafaqaya ama lagu inkiraya oo laga diiday oo culammadii kale ay ka diidaysaa laakiin mid iska odhanaya uun wax kaasi de isagu ma jiro hadduu jiri lahaana aimada islaamka ka mid muu noqdeen fusaaqdii ummadda ayuu noqon lahaa haddaan markaa waxa weeyaan laba takfiirinoo waxaweyaan riddo aan lagu xukumin fusaaqdu ka noqon lahaaye aimada islaamka kama mid noqdeen marka waxaa meeshan ku qoran a'imadii islaamka qaar ku tegeen dhammaantii unbay u xujaysteen iyagu ay markaa xujo u arkayeen laakiin waa laga yaabaa kayrkood ama culammada kale in aanay markaa xujo u arkayn taasina waa qodob qodobka kale aysagaan ishaarayno dee aqwaasha halkan waa la soo naqlin wixii aynu markaa istiraano malaa waa muhiim in maakadkiisa la sheegana waynu ishaari laakiin tarjiix meeshan markaa waxa weyaan uma fadhino tarjiix uma fadhino tarjiixa waxa uu khuseeya dee waa qofkii isagu markaa doonayeen markaa camalkiisii waxaad adigu ku dhaqmayso hadday de ahlu tarjiix aad tahay dee sidii kuu raajixa baad ku dhaqmaysaa iyo sidoo kale haddii cidi ay ku qallidanayso dee iyagana wixii adigu rajaxday ayay ku markii de mudaarasa ay arrintu iska tahay de waxa weya qof waliba waa u furan yahay inuu wixii isagu niqaasho haddii markaa ahlu yahay oo uu markaa hadduu ahlu litarjiixi uu yahay uu markaa tarjiixiyo